bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolkonton-iyo labaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin salى اllah عlيh wali wslm baabu الnahyi can الtajasusi wالtasamuci likalaami man yakrahu istimacah wuxuu baab yahay reebidda layska reebay can الtajasusi isdabagalkiiyo qodqodka wax qarsoon la dabagalo la qodqodo tajasusku marka waa hadalka dadka iyo sirtooda la raadiyo adoo ujeeddo xun ka wata marka ayada wa tasamuci in la dhagadhageeyo dadka wararkooda tasamucuna carabiga taxasuska la yidhaahdaa taxasuska ayaa la yidhaahdaa haddana taxasusku wixii khayru goyna ku yahay dhahaan wa tasamuc in la dhagadhageeyo likalaami manduul hadalkii yakrahu kohanaya istimaaca inuu ruuxu dhagaysto ruux iyo qof aan jeclayn hadalkiisa in la maqlo ama la dhagaysto oo dhegaysatood u dhagraariciso in la yska reebay iyo waxyaabaha kaa qarsoon ruuxu uu qarsado la dabagalo la qodqodo ama la baadho inaan la ogolayn qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa tajasasuu haisjaasusina oo haisdabagelina ruux wuxuu qarsaday yaan la dabagelin guryahan yaan loogu daadanin wqaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waإثma mubiina mu'miniinta iyo kuwa mu'minaadka dadka dhiba waxaysan galabsanin ku dhibaateeye ee ku dhiba waxay dusha u riteen dembi weyn iyo been abuur cad وcan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali waslm qaal iyaakum iska jira iska ogaada iyo wadanna malaha xun malaha aan yacni dannigu hunaa kii sharcigaha lagama wadee axkaamta lagu dhisahaya waxaa laga wadaa tuhmada tuhmada ruuxa la tuhmo een daliilki iyo qariinada midna lahayn iyaakum wadanna malaha xun iska ogaada fa ina danna tuhmadu iyo malaha xun akdabu lxadiidi hadal midka u been badan weeye yacni male iyo tuhmo aan daliil ku dhisnayn oon caddayn haysanin waa warka kiisa u been badan wey marka iska ilaaliya ayaa loo jeedaa marka qaacida aynu soo marray baa meesha ku dureersanayso oo warada takliifu bikayri muktasabin tacayana sarfuhu lisababihi aw litamaratihi weeye shayga malaha ah waa waxuusan bini aadamku iska celin karin oo naftaada iyo qalbigaada ku soo boodaya oo qulub odhanaya laba ruux hadda hadday meeshaa galaan nin iyo dumar ay meel galaan waxaadii amay xumaan samaynaya shaydaan baa warkaa kugu soo tuuri shanqar baa yeedhay gadaashaada waxaad isho wadaadkii neef baa ka fakatay waxaas waa wax haddaad wuxuun tuhmo keenaa aad maqasho ama aad aragto inaad wax malayso oo tuhun aad qaado waa shay daruuri ah waa khawaatirta qalbigae nafta ku imanaysa layskama celin karo marka maxaa laga wadaa mar haddaan la iska celin karin ha ku dhaqmina wey ha rumaynina tuhmadii malihii dhab ha ka dhigina ha ku go'an qaadanina buu ilaahay ina leeyahay subxaana wa tacaala macnahaas waa macnaha inagu aynu awoodno ee takliif ilaahay nagu mashaqayn karo ee daayin iyo samaynba laakiin qalbigaada inuu wax qulub yidhaahdo ood wax malayso ama aad wax tuhunto markaad aragto waxaad qoonsato ama aad maqasho waa shay adugu aadan iska difaaci karin qudratulbasharna ka baxsan awooddanina ka baxsan wey laakiin waxaynu awoodnaa wixii aynu malaynay ama aan tuhunnay ama nafteenna ku soo darriyee ku yimid inaynan ku dhaqmin inaynan dhaqangelinin in aan wax lagu dhisin taasaynu awoodnaa taasa marka la iska reebaya walaa taxasasuu wararka aadamaha ha dhagadhagaynina dadka sirahooda hadhadhagayninoo ha dabagelina walaa tajasasuu dadka axwaashoodana ha baadhina afaarahooda yaan la baadhin oo si shar ah yaan loo dabagelin walaa tanaafasuu adduunya ha ku tartamina walaa tanaafasuu tanaafuska marka waa maxay waa adduunyada lagu tartamo tartanka adduunyada aafuu keenaa xirsibuu keenaa kala dhimasho iyo dhibaatuu keenaa kii khayrkaa ah ma ah khayrku isagu waa matluub in lagu tartamo walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu hasu cadhoonnina walaa tadaabaruu dhabarka haisu duuna ha kala dhimanina wa kunuu cibaad allahi ikhwaana walaali iyo addoommada ilaahayo walaala noqda kamaa amarakum siduu rabbigiin idiin faray inaad walaala ahaataan almuslimu akhulmuslimi qofka muslimka ka kale walaalkii ah muslimka kale walaalkii wey laa yadlimu ma dulmiyo hadduu muslimku dhab yahay oo diintu dhab ka tahay walaalkii dulmin maayo walaa yakhduluhu ma garab wagliilo ma eh, hiile kama waayo wey khudlaanku waa in walaalkaa hiiladu kaa mudnaa iyo garab istaaggii iyo gacalnimadu kaa mudnaa uu kaa waayo garabkiisa kama baxo walaa yakhdulhu ma hoojiyo oo ma hiilin waayo garabkiisa kama baxo saasaa loo jeeda haddii muslimiin layaha waa in laysgarab istaago hal gacan la noqdo walaa yaxqiruhu ma quurhsado walaalkii attaqwa cabsida ana haahuna qalbigay ka timaadaa iyo niyada attaqwa haahuna wayushiiru nabigu wuxuu farta ku fiiqaya markuu sidaa lahaa ilaa sadrihi boggiisa iyo laabtiisa iyo xabadkiisa bixasbi imri'in min ashari qofka waxaa shar ku deeqa oo aafo oogu filan iyo dembi an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka inuu quursado oo markaa uu u yeeso kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam muslim kasta muslim kale dhammaantii baa xaaraan ka ah yacnii ruuxa muslimka gebi ahaanba duuduub ahaanba waa kaa mamnuuc inaad ku xadgudubto damuhu dhiiggiisaa kaa reeban inaad ku xadgudubto wa cirduhu sharaftiisa iyo magaciisaa reeban inaad ku xadgudubto wax ka sheegto wa maaluhu hantidiisa xaaraamka ah allaha subxaanahu wa tacaala alla weyni laa yanduru ma eegayo ilaa ajsaadikum jidhkiinna iyo gankiinna iyo xooggiinna iyo ma eegayo iyo murqihiinna walaa ilaa suwarikum muuqaaladiinnana ma eegahayo iyo quruxdiinna iyo foolxumadiinna iyo madowgiinna iyo caddaantiinna walaakin yanduru ilaahi wuxuu eegaya wax ku dhisahaya oo xukumku ku xidhan yahay ilaa quluubikum laabahiinna iyo wa acmaalikum camalkiinna qalbiga waxaad ku haysaan xaggana aad ku dhaqantaan taasaa naar iyo janno ay ku xidhan tahay ee is-ilaaliya wey qalbigiinni iyo camalkiinna ilaashada wa fi riwaayatin riwaaya xadiidku leh waxaa ku yimid laa taxaasaduu haysxasdina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonnina walaa tajasasuu ha isdabagelina waxyaabaha asturana laydinka qarsaday yaan la qudqudin la dabagelina walaa taxasasuu wararka laydinka qarsanayo ha dhegadhegayno ha raadinina walaa tanaajashuu ha isfallisina tanaajashu beec ayaan laysku fallisin markee suuqa wax laga naadinayo waxaadan doonayni inaad iibsato ummadda ha ku garabgelin ha ku garbinin oo ha ku qaaliyaynin marka bay daba taallaa oo marka tanaafuskai hore la sheegay waa najashka in baycada in badeecada nimaan doonayno uu qiimaheeda sare u qaado oo anaa intaa ku dara yidhaahdo taasaa loo jeedaa oo dhibaatay ku noqonaysaa dadkii suuqleyda ee muslimiintii ganacsanayay cuqdad iyo cadhana way reebtaa iyo kala dhimasho way keentaa wakunuu ahaada cibaadallaahi addoommada ilaahay o ikhwaana walaalanoqdo wa fii riwaayatin riwaayo xadiidku uu leeya waxaa ku yimid oo kale laa taqaatacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu dhabarka ha isu duwina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonnina walaa taxaasaduu addunya ha isku xasdina wakunuu cibaad allahi ikhwaana wa fii riwaayatin waxaa ku yimid walaa tahaajaruu ha kala tegina hijraankii tafaruqa keenaya ama qalbigu dhimanayay iska ilaaliya walaa yabic bacdukum waxyaabaha keena marka hijraanka keenaya iyo kala hijroodka iyo kala dhimashada waxaa kamida mida macnaha nabigu uu sheegayo walaa yabi bacdukum barhkiin yuusan ku dul iibinin calaa bayci bacdin barh kala badeeca ruux ka iibsanaya ha iga dulkeeno taydaa ka raqisan tayda hoo hadhihin marna waxaa isgarab ordaya dadkii badeecada suuqa keenee wax laga iibsanayey marna mushtariintii wax gadanayay ee lacagta bixinayay baa tartamaya labadaaba lama ogolo markuu ruuxu meesha ka dhaqaaq aduu ka qaado ha ku fallisin walaalka badeeco uu asagu nin la gorgoranayo hana ah, garabgelin maxaa yeelay cuqdad bay keenaysaa isku dhacyo kala dhimasho muslimiintuna waxaa la doonayaa inaysan adduunya ku kala tegin rawaahu muslim baa xadiidka wariya bikulli hadihi riwaayaat riwaayaadkan soo sheegoo dhan muslim ku wariyaa warawa albukhaariyu akaraha bukhaarina badankeed riwaayaadkan soo sheega badankood wuu warshaa marka dardaaranka iyo akhlaaqda islaamiga ah, iyo manaahida sharcigu xadiidku xambaarsan yahay laga doonayo muslimiintu inay ku dhaqmaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhriya adduunba u guuleeyo wa can mucaawiyata radi allahu tacaala canhuma mucaawiyat nabi sufyaan qaala wuxuu ihi saxaabiga samictu rasuula allahi sal allahu calayh waali wasalam yaquul in itabacta haddaad dabagasho ood raacraacdo cawraati lmuslimiina muslimiinta cawradooda waxay qarsadeenee ceebta ah cawradu waa ruuxu qofka aadamu wuxuu asturaya qarsanayo xaggana uusan jeclayn in laga ogaado hadii laga ogaadona lagu ceebayn karo lagu duri karo oo lagu dhaleecayn karo ayaa ceebtacawrada la yidhaahdaa inaka adigu in itabacta hadaad dabagashood qodqodo cawraati lmuslimiin muslimiinta cawradooda iyo waxay kaa qarsadeen afsadtahum waad kharibaysaa waad kharibaysaa maxaa yeelay ruux kastoo bini aadam haddii la dabagalo la qodqodo xumaan baa lagu arkay xumaan lagama waayo aadame ilaa man raxima rabbuhu mar haddaad xumaantii ogaata lagaa qarsadayna cuqdad baad qaadi ruuxii waad nici asna uu kaa xayanoo wuu ka dhimanaya wuu kaa xumaanaya kala tagte kala dhimate mala baad u qaadi asna dareen xun buu qaadaya idan aafa aan loo baahnayn diintuna ay ka digtay baa ka soo booyeysa aw amase nabigu wuxuu idhi kitta waxaad sigaysaa an tufsidahum inaad aafayso ummaddii aad dabagasha cawraadkoodii xadiiث صaxiix rawah abu daud bisnaadin صaxiix slku waxay odhan jireen xadiidkan uu ka maqlay nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam uu ka maqlay mucaawiya waa xadiid rabbi uu ku anfacay waagii dambe khaliifka ahaa ama uu ahaa madaxweynihii muslimiinta boqorka uu ahaa ma ogolayn in racyadda iyo shacabka war looga keeno xataa haddii howl khatara loo keeno wus agdhigi jiray xadiidkanuuna sheegi jiro o odhan jiray war ummadda inaga uun aan hawshiisa ha laga tashado laakiin dabagalka iyo qodqodka iga daay وعن بن مسعوuد رضي الله تaعالى عنه أنhu tiya waa loo keenay mسcuud waxaa loo keenay brajuلi nin baa loo arinkiisi loo keenay waa maxay warkiisi baa loo keenay asagoo wada ninka socda lama keenine warkiisi baa loo keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi hada fulaanu kan waa hebel taqduru lixyatu garkiisu uu ka gobo leeyahay khamran khamro hebel waaka meeshan joogooo garhkiisa waxaa ka tifqaysa oo ka tifqahaya khamro sidii ruux markuu biyaha cabo ama caanaha u dhammo ee xoogo ku dareeraan waa aragteen waa meelahaas lafgareedka ama timaha garhka ayaa wax ka daataa haadaa fulaanun bay dheheen riwaayadka xadiidku waxay caddeeyeen inuu ninka ahaa waliid ibn cuqba ninka loo sheegayo ibnu mascuud uu markaa amiir ka ahaa kuufo amiir ka ahaa cabdurasaaq musanafkiisii iyo abaraani iyo xaakim bay ku yimaadeen riwaayaadka caddaynaya ninkan laga ashtakoonaya la jaasusayo inuu yahay waliid ibn cuqba ibn abi mucayd waad garanaysaa haadaa fulaanun weeye oo taqturu lixyatuhu ka tifiq leeyahay ama ku gaba khamran khamra ay ka dareerayso faqaala wuxuu yidhi cabdullahi inna anagu qad nuhiina haddaanu muslimiin nahay waxaana laga reebay can tajasusi isdabagalka iyo qodqodka iyo jaasuuska idan intana marka kutubsaadiuna marfuuce nuhiina saxaabi hadduu yidhaahdo waad soo marteen mustalaxe waa marfuuca ah. haddaan muslimiin nahay haddaan saxaabo nahay waxaa naloo diiday waxaa nala faray waxaa nala amray dad maqasho waa xadiid marfuuca ah. walaakiin hase yeeshee buu in yadhar lanaa shay-un wax noo muuqdo bannaanka aan wax ku aragno naakhudu bihi waan ku qabanaynaa buur ninkan wuxuu hoos u cabay u qarsaday idinku intaad daaqadaha ka fiirisan ama guriga oo u gasheen haddaad ku aragtee ha ii keenina haddii meelaha asagoo la marhaya aanu aragno waanu ku ciqaabaynaa lamada kole marka dabagalka wuxuu ruuxu kaa qarsaday ee khaaska uu ku samaysta intaad jaasuusoo dabagashay inaad ku dacwaysa ama ku keenta lama ogolo mamnuuc inaa annagu haddaan muslimiin nahay oon saxaabo nahay qad nuhiina waxaa nalaga reebay can اtajasusi can اlbaxi can bawaaطin اlumuur arrimaha la qarsaday inaanu dabagalno qodqodna naloo diiday walaakin hase yeeshee in yadhar lana shayءun min alcawraat min الdunuub wاlxuduud wاlmacaasi wuxuun macsiya ama dembi haddii ruuxu u muujisto xaqna ku tacalluqo naahudu bihi ruuxa waxaanu ku qabanayna wuxuu muujistay xadiiun saxiix rawa abu daawud bisnaadin calaa shardi اlbukhaari wa muslim marka taasi waxaa loo jeedaa ruuxa muslimka ee mastuurulxaalka ah ee ahlu satriga ah ee macsiyada sameeya laakiin qarsada in la dabagala lama ogolo haddii lasoo jaasuuso warkii sirta uu qarsanaya la keenana lama ogolo in lagu ciqaaboo loo qabto haddii marka aysan ka dhacaynin mafsado oo xaqulkhayr uusan ku tacalluqin maalan waxaa loo keenay amiirka ama ninkii mas-uulka ama sheekhi loo sheegay hebel iyo hebel xalay waxay ku tashadeen si sir ah inay hebel beri dilaan inay gabarh kufsadaan inay xoolo muslim dhacaan waana hawl sir ah taasi in la dabagalaa waajiba si loo badbaadiyo hantida muslimiinta dhiigooda iyo cirdiga muslimaadka laakiin waa shay ruuxu qarsadoo dembi ah asagii rabbigo u dhexeeya oon bini aadam waxba lagu yeelin taasaa loo jeedaa waxaa kaloo meesha aan ka baxayo tajuska aan shuqul ku lahayn haddii ruuxii macsiyada uu gurigiisa ku samaynayo laakiin shanqadheedii iyo raadkeediiba bannaanka laga maqlahay idan cawra maaha taa lama qarsanin khamruu cabbahayaa durbaanaya miisig buu garaacahayaa shaydaannimo xumaan ku dheehan yahay dariska iyo bannaanko dhan baa laga maqlahay taa waa loo daadanay shantaa lala geli marka ayadaa leanna wixii waa maxay wax qarsoon mehe oo wax bannaanka yaal shaygu marka hadduu dadka bannaanka jooga yaan lagu aragay la maqlahayo ama la ogaanayo wax qarsoon ma aha ruuxaana wuxuu noqon hayaa mujaahir bilmacaasi ma noqon hayo ahlu satr nin wax qarsaday ma ah waa la badheedhay oon xurmo lahayn kaasoo kale oo hadda ka horey sayidina cumar dhaqan wuxuu lahaa habeenkii markuu aasku madoobaade ee la kala seexdo ayuu intuu dharka badasho ayuu magaalada dhex qaadi jiray si markaa bal uu ogaado baahi jirta iyo dhib jiroon loo keenin inuu jiro habeenbaa isagoo wadaad u la socdo wuxuu maqlay guri durbaan iyo miisa ka yeedhaha iyo qayliya sawaxan ninkii la socday buu ninkaa gurigaa miyaad garanaysaa cidda iska leh wuxuuhi maya yaa almu'miniin anaa garanhayeena kembood nin reer bani umayo ah wiiluu nin weyn ahaabaa iska lahaa guriga sawaxa iyo miisig iyo balaaya ka yeedhaysay iyo khamro iyo isagii cumar iyo waxaa u daatay wadaadkii la socday oo seefahoodii watay iyo hubkoodii marka markaasuu yidhi dembigu waan kugu hayaa wixaad saacaddan laga bilaabo maxkamaddaan ku geynayaa maxkamadda ayaan ku geynayaa marka wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin anugu hal mar baan khaldamay buu ihi hal mar baan khaldamay oo macsiyaan ku dhacay laakiin laba goor baad khaldantay ilaahay wuxuu kaa reebay buu tajasuska dadka in la dabagalo la qodqodo waanaad ijaasuustay labo dadka in la asturaa la isku ogaaye haddunbaad hawsha ugu aragtay haddana inaad ceebaysada rabtaa buuri anugu hal mar baan ilaahay caasiyey aduguna laba goor baad ilaahay caasiday inaan durbaan la malayn inay khamrada dareemeen suudheedii baan u malaynaya hadda qisadii toos uma xusuustee wuxuu yidhi waxaa intaad ka baxdo cumar hawlaha lama mariya moogta wuxuu ka baxdo ma berri waa saleexadaan ku geeyaa mise waad ballan baad ii qaadeen mar dambe inaad u noqonayn wuxuu yidhi cumar ow haddaad isii dayso weligoo dambe u noqon maayo <laughs> uu daayay ninkii mar dambe wixii oma noqon almuhim xaq bini aadam hadduu ku tacalluqo ood sirtaa la ogaado sirtaa waa laga hortegay khatar wey hadii shayga adoo si hoose u samaynaya wixii uu ifbuxo ama urkiisa ama jabaqdiis shanqadhiisii darisku ay maqlaan iyo bannaankii waddooyinkana waxba kuuma qarsoona mujaahir baata bilmacaasi eh ma tihi nin asturtay baabunahyi can suui danni min hayri daruuratin reebidda la iska reebay muslimiinta in mala loo qaado iyadoon wax kugu qasbay aysan jirin annahyu can suui danni malaxun in loo qaado bilmuslimiin muslimiinta waa inaga soo marra waa inaad mala wanaagsan kula dhaqanto hadday wax soo gowracaan inay bisankuu qabteen baad ka soo qaadaysa hadday haween guursadaan inay weli ka mehersadeen oo dariiqada islaamka mareen baad ku xambaaraysa hadday salaad tukan hayaan ood ku xidhato inay arkaantii salaadda iyo shuruuddeeda waafsadeen baad ku xambaari ka soo qaadi adu wanaaggaa anbaad u haynaysa xoolahan ay iibinayaan suuqa ay la joogaan ay gadhayaan iyo dharkan ay leeyihiin ay iibinayaan iyo waxaan badeecaday kale rogayaan kulli waxay iyagu leeyihiin ama wakiil ka yihiin oo xalaalaad ku xambaaraysa ilaa aad xumaanta ogaanayso maamulkooda dhaqankooda xaaladooda iimaankooda islaamnimadooda kulli sida ugu wanaagsan ayaad ka soo qaaday dadka muslimiinta ah markaa wax kuu cadaadaan mooye min hayri daruuratin dhibaato la'aan wax kugu qasbo madaxun u qaada ilaa laga helahayo wanaag baa lagugu ogaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni malaha wax badanoo ka mida ka dheeraada waxba ku dhisina ha cuskanina ina bacda danni imun malaha barhkii waa dembi marka salaamatu laa yucaadiluhaa shay barhkiina dembi ma aha lagu yidhi barhna waa dembi kii dembiga ahaa iyo kii aan dembigahayn baa iskaga kaalabane intaad dembi ku dhici lahayd kaba fogo malaha bimacnaa haddaynu soo maraynay malaha yaan la cuskanin wax lagu dhisin wey ama malaha sharcigu sheegay in la cuskado diinta lagu dhiso sida makhraatiga iyo wixii la halmaala kaa asaga lagama hadlay tuhma hadda loo jeeda tuhma aan daliil lahayn sharci ah وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وظن فإن ظن أكذب iyaakum wadanna malaha xun iska ilaaliya iyo tuhmada xun faina danna akdab xadii muttafaqun caleyh xadiid xasana bacdu ahlicilmi ay taxsiiniyaan wadaadana ay sheegaan inuu mawquuf yaho mawquufku uu saxiix yahay sayidina cumar laga wariyo ixtarisuu min annaasi bisuui danni baa jira ixtarisuu min annaasi bisuu'i danni dadka iskaga ilaaliya oo iskaga difaac kaga dhowrsada mala xun shar wax kuma yeele khayr xadiidkaa iyo kan maxaa lagu jamcin bay idhaahdeen waxay leeyihiin way kala duwan yihiinoo xadiidkaasi waxaa laga wadaa marka aad amaaraad iyo calaamaad ku tusaya sharka ruuxan ay kuu muuqdaan marka ayada ah waxbaa sharka ruuxa ku xukuma laakiin ka gaashaamo ka gaashaamo ixtarisu min annaasi bisuu'i danni xilliga marka meel dareen aad joogto ama ay calaamado kutusaya ninkan inuu sharlow yahay uu kuu muuqdo adugu ninkii shar iyo xumaan ku xukumin laakiin ka gaashaamoo ka diyaargarow buu xadiidka ka hadlaya kana waa maxay malaha noocaaseed qaaday waxba ku dhisin oo ruuxa khuseeya asagoo inuu nin xun yahay xukumin inuu aafo yahay xukumin malaha waxaa la doonaya wax lagu dhisahayo in uu sharcigu ictibaariyey oo sharcigu uu xujo u arko shan boqoloo raahib ama boob ama qays hadday war kuu sheegaan maxaad malaynaysa shan boqol oo kaniisad ka yimid oo wadaadihii nasaarada ah ama baadiriyaashii yuhuudda ah oo kuwa diintooda ugu fiicnaa waxay ku dhaheen wadaado ninkii hebela ah wuu dhintay annagaa maqhraatiyaalka ah shan boqoloo duqay oo weliba wadaad diiniyad ah diintu faasidba ha noqotee inay uun run sheegahayaan baa qalbigaadiga naftaada qulub dhihi oo kugu soo boodi laba wadaadoo muslimiinah oo iska allowsahalaa ku yidhi hebel wuu dhint wuu nool yahay xagga malahaada shantaan boqol inay run sheegahayaan labadan wadaadna ay been sheegahayaan baa malahaada u badanaya laakiin sharcu wuxuu ku amrayaa labadan allowsahal warkooda inaad qabato shanta boqol aad beeniso limaada gaal warkii in la cuskado midka ugu diin fiicanba ha noqdee shareecadu way diida malaha meeshaa ka dhalanaya shanta boqol warkooda uu ku gelinayo ma aha mala la cuskan karo waa qariniya amaaro iyo danni ghayru muctabara sharcan waa hadur labadaa wadaada madaxa kusanee lowsaalka warkoodaa la cuskanaya laakiin malihii aad ka qaaday antii warkood ee naftaada qulub yidhi maxaad u qaaday dembi ma ah u dareentay laguma haysto laakiin inaad wax ku dhistaa la diidanya qaacidaan idiin soo sheegay bay maslada ku salaysanta baabu taxriimi ixtiqaari اlmuslimiin wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay ama xaaraan inay tahay muslimiinta la quursado la yaso la daraabo قال allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yashar qowmun min qowmin ragga qayb ka mida ah, qaybta kale yaysan quurhsanin yaysan ku jeesjeesin yaysan daraabin yaysan liidin casaa an yakuunuu khayran minhum waxaa laga yaabaa kuwa la quurhsanayaba inay ka khayr badan yihiin kuwa wax quurhsanaya adigan wax daraabaya inaad liidataabaa laga oo uu kaa fiican yahay cinda allahi subxaanaه wa tacaala kan aad quurhsanaysee daraabayso walaa nisaau min nisaain dumarna dumar kale yaysan quurhsanin oysan daraabin casaa an yakuna khayra minhun waxaba laga yaabaa inayba idinka khayr badan yihiin oo midda wax quursanaysa sanka taagaysa mashiiqsanaysa ta kalaaba ka fiicanya laga mashiiqsanayo walaa talmizuu anfusakum naftiina ha ceebaynina waa duritaanka carabka laga sheegayaa la yidhaahdaa wadaadana waxay dheen waa cagsi oo waa marka fal wax lagu lagu ceebeeyo ruuxa aad farta ku caydo ama indhaha aad ka quudhsato ama bishimaha iyo dibnaha aad qulluciso mashiiqsato kale matalan ama madaxa aad gundhiso ama indhaha aad kala wareejiso ama aad huruufto sida haweenku sameeyaan sanka iyo ka bagbagsiiyanaya indhahoo wada socdo anu marka qoryo waxay leeyihiin lamsigu waa ruuxa inaad e, ceebaysood ku durto midaaridii ishaarid xagga jirka iyo adimaha ah nimanna waxay dhame lamsigu waa atacyiru bilqowl waa inaad afka e, lisaanka iyo ku durto dhib ma laha anfusakum ay ikhwaanakum walaalihiin ha durina anfusakum taasi waxaa loo jeedaa muslimiinta walaa anfusakum oo kale wey lanna ruuxa muslimka ah naftaadoo soo qaad ninkii waalkii wax ka sheegay naftiisiibuu wax ka sheegay maradiisiibuu wax ka sheegay walaa talmizuu anfusakum naftiina bimacnaa walaalihiin ha durina ha quursina ha ceebaynina walaa naanaysi magacyo xunna ha iskugu yeedhina tanaabusku waa altadaaci altanaadi iskugu dhawaaqid iskugu yeedhid bilalqaab jamcu laqabin magacan wanaagsanayn janna kabood iyo jin madow iyo ku dhahdaa shar maliiqan iyo waxyaaba noocaas magacyaha noocaasi jahiliga way lahaayeen xilliga jahiliga carabtu haweenkooda iyo addoommadooda magacyo wanaagsan oo dabacsan oo naxariis iyo naycaw ka muuqatay oo la bixi jiray wiilashoodana magac laga naxay u bixin jiray wixii wiil xarbi iyo xandal iyo ee uun magac markaad muqaasho halkaa uun lagugu dhufan bay u bixin jireen wiilashooda gabdhaha iyo addoommadoodana magac macaanoo dabacsan oo ruuxu isu qaado ayay u bixin jireen oday carbeedba marka la weydiiyo waxaa la yidhi maxaad addoommadiinna iyo gabdhihiinna magac wanaagsan oogu bixisaan oogu xushaan wiilashuna wax laga naxo ogu bixisaan waxay dhahaan iyo gabdhaha annagaa iskugu talagalay dheg wanaagsan inaan maqallo oo dhegtaanadu ay ku raaxayso ishaannu ay ku doogsato wiilasheenna waxaan ugu talagalnay col iyo cadow inay naga dhiciyaan oo raggaannu ishayno markay maqlayn hebel baa soo socda ay kaadidu soo dhaafto haydhan wiilasha waa rag loo diyaariyey cadow tiirin shisheeyaa wax lagaga qabanaya gabdhahan iyo addoommadanna annagaa iskugu talagallay inaan magac wanaagsan aan ogu yeedhno marka loo yeedho magaca aan u bogno marka hasku khaldinay dheheen tanna waa hawl sokeeye tanna waa shisheeye riix warkaasuu nabigu kmagacyabada nabigu ka bedelay intaasoo magac buu bedelay subuna calayh isalaatu wasalaam oo ama bumbuunin ammaan badan baa la socotay ama magacu magac yar kharibanoo qallafsan buu ahaa walaa tanaabasuu ha iskugu yeedhina bilalqaabi magacyo xunxun bi'sa alsmu ay bi'sa alwasfu walismu magac layskugu yeedhaa yaa liita ama tilmaan laysku tilmaamo alfusuuqu faasiqnimo in layskugu yeedho ama laysku tilmaamaa magacoogu liita bacda aliimaani ee bacda islaamikum intaad islaamteen kadib jaahiliya waxaa lagu ogaayey markaad islaamteen kadib inaad tilmaamo qallafsan iyo magac qallafsan oo shareecadu ay diidaysa waxaa weeye waa magac ba'an oo shareecadu ay diiday waman lam yatub fa ulaa'ika hum اظaalimuun intii laga reebay kadib dadkii ka noqon waayo ka waantoomi warka asaga ah waa kuwa ilaahay dulmiyey oo sharcigii baal maray wa qala tacaala waylu likulli humazatin lumaza waxaa waadi naareed u haaday ayaan daro likulli humazatin mid kastoo xan badanoo afka iyo adinka wax ka xanta lumazatin ceebayn badan humazadu hamsigii lamsigu waa isku mid un wey marna waa carabka oo wax laga xanto wax laga ceebeeyo laga dhaleeceeyo ama isha baalkeeda iyo dibnaha iyo faraha iyo madaxa la gundhiyo waa un la cagsiyaa alcaybu bilficli baa hamziga la yidhahdo haddaa odhanaya waalcaybu bilqawlina lamsi baa la yidhahdaa waalcaksu saxiix in laysdabamariyana waa la sheegaa carabkaasaa la dhihisuma ru alaay way la tahay carabkaasaa lagugu qalloocin ama lagugu soo taagi ama xaggaa lagugu riixi bishmaha lagaa xamani indhaha lagaa xaman sankaa lagaa xaman faraha lagaa xaman madaxaa la gundhin afkaa la maroojin waxaad sheegtay yaabid lala yaaban yahay kaa maxaa la yidhahdaa humazaa la yidhaahdaa hamzi baa la yidhaahdaa ninka sameeye hawshaa dhaqan ka dhigtana waa siiqatumubaaliqe waa ninka xanta badan ee durida badan ee afka iyo adinka wax ka dura lamsiguna waa in carabka aad la baxdo ruuxa aad wax ka sheegtood aadan afbamaroojin aad tiraado waad xun tahay tiraado ama been aad ka sheegtood ku xadgudubto ayaguna waa dhaqan gaalo dhaqan gaalo weeye marka munaafiqiin baa dhaqankaa iskale waa dhaqan yahuudeed muslimiintu waa inay ka fogaadaan وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul lla sal slam qaal waa meeshay salafku xataa odhan jireen waxaa jirta subxaan allahi dembi lagaaga qoray subxaan allahi baad yaa dembi lagaa kabiira min alkabaari kugu noqonayo subxaan allahi soo wardi iyo xus ilaahay oo janno lagu geli maahayn haa haddaad wax ku xamato dembi baa lagaaga qori nin baad tiri bal ha wax sheeg afgarooc buu ahaa markaas wuxuu ka talac talacsiiyey subxaan allahi baad tiri macnadu waa maxay ya waa xand waad xamaatay nink waad cayday nig iska aamu w waba sheegayside waxba ma sheegayside maxaad ahayd wey ma dameer baas mase banaadam baa taybaad ka wada allahu akbar baa dembi lagaaga qori qaabkaad u isticmaashay baa la fsirinaya inna lilaahi wa inna ilaa raajicuun baa tiri nin dembi baa lagaaga qori leanno waa xan ahaan iyo quurhsi baad u tidhi marka ereyga iska ilaaliya marka hamoodina keliya uunin eray cay keliya lagu naargelayo haddaad diintii iyo erayda wanaagsanaa u adeegsato quursi iyo durid ruux muslim ah waa dembi waa dembi can abi hurta radi allahu tacaala canhu ana rasul sl slm qaala bixasbi mri'in min ashari ruuxa waxaa shar iyo dembi ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka inuu quursado walaalkiisa muslimkaa inuu quursado ama daraabo ama uu duro rawaahu muslim waqad sabaqa qariiban biuulihi muslim ba xadiidka warisha dheerna mar dhaweytuu soo hormaray waa inaga soo marray inaga mascuud waanu soo marray waad garanaysaa an bn scuud radi allahu tacaala can xadiika waxaan abu hurayra cafwan baabkiibaynu ku soo bilownay soo ma وcan مسcuud radi الlahu tacaalى canه can النbi sl ل slam qaal laa yadkhulu الjannata jannada ma galo man kana fii qalbihi axadka ay qalbigiisu ku jiro miثqaalu daratin wax yar oo min kibrin isla weynan ah wax yaroo isla weynan ninka qalbigiisu janno geli maayo walidalika cinda ahli اslaam culummadu iimaanku ama islaamku laba wuxuu leeyahay naqid buu leeyahay laba ka soo horjeeduu leeyahay didaan buu leeyahay ashirku wاlkibru diinta islaamka laba shay bay eeddaa islaamnimadu laba shay baa did ku ah oo col ah oo cadow ku ah kibir iyo shirki shirki ilaahay loo sharig kibir shareecada iyo diinka laga santaago oo annaga soo maray ninkii nabigu uu yidhi war gacanta midigta ku cabo wax ku cun laa astatic la statacta famaa rafaca ilaa fihi weligii gacantii dib way ingegtay ibir weeye xanafiya waxay dhaheen nin haddii la nabi maxamed wuxuu jeclaa qaraha ama bocorkatiidka uu nabigu jeclaan jiray anigu ma jecli kaafir baa taa yidhaahdeen nin baa waxaa looga sheekaya dheh nabi maxamed wuxuu jeclaa khudaarta raashinka lagu dallacdo wuxuu jeclaa bocorkatiidka addubaa walbatiiq buu jeclaa xabxabka ama bocorkatiidka ad adaan balkan bris ku darsataanee jaallaha ee isu mataqaanaan girgirha saa loo jeexe qaraha u eg maxaa dhahdaa bocor iyo bocor katiid way kala duwan yihiin laba noocoo kala duwan wey ree baadiya tiinba waxaa ka soo waradeen ree koraad baa tiin almuhim nin baa loo sheegay baa le nabigaa jeclaa markaasuu kolley anigu ma jeceli maashub iska nabi maxamed baaba la sheegay maaya dabsatid haddaad jecesho dadaan jeclaynba oo abci aadan ka helin maad edabsatid nabiga la sheegay markaad adigu ti anugu ma jecli macnada waxaa weeye nebi maxamed waxaan bini aadam jeclaanin ayuu jeclaaday marka waxay dhan waaba quursi nabigaad faqad kafarta wadaadkii raawo waaga yidhi maxamed kolley anugu waa doof laakiin anugu gabadh sagaal jira ma guursadeed wahaabiyadu weerarkay ku qaadeen maxay yidhaahdeen ya odayga adeerka addi waa gaal kaafir baatay ku yidhaahdeen soma garanaysaa kollay anuu gabadh sagaal jira ma arooseen oo si mashiiqsi ah oo dhakadhaakood uu ku jiro iska ilaaliya jooga laa yadkhulu اljannata jannada ma galo man kaana fii qalbihi wadaadkii adeerka waxuu lehay isku waagaa isku urur bay ahaayeen waa laba kal haybe yaxya ree awme ee waa ree bari isku guruub bay ahaayeen waagaa hadduu wahaabi buu noqdaa la yidhi laa yadkhulu اljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibrin isla weynan shareecada iyo diinka iyo xukumka ilaahay aad xogow quursato ama aad diiddo ama xaqu naas aad dulmido ood ayagii quursatood xaqirto waa laba la eedee nin labadaasi qalbigiisa ay ku jirto janno ma galo fa qaala rajulu ninba saxaabi baa cabsaday wuxuu ka baqay hawluu jecel yahay inay kibirka ka mid tahay nabi allow aan caddaysta buur hawsha ayadaa haye ina rajula yuxibu nabi allow nin baa wuxuu jecel yahay an yakuuna awbuhu xasanan maradiisu inay wanaagsan tahay wa nacluhu xasana kabihiisuna quruxsan yihiin ma kibir baa nabi allow ma nugu naargalahayaa faqaala suban wuxuu allaha jamiilun yuxibu اljamaal ilaahay waa wanaagsan yahay wanaag iyo quruxda iyo bilicdana jecel yahay alkibru kibirku sharcigu diidan yahay lagu naar baطarulxaqi xaqoo la diido wey xaqoo la iskala weynaado wey wa kamdu nnaasi iyo dadkoo la quurhsadoo la daraabo rawaahu muslim soomaalidu dhibka haysta haddee in allaha jamiilu yuxib iljamaal base waxay geliyaan ayaga jirkooda iyo gankooda way xarawadaan way isqurxiyaan laakiin meelahay deggan yihiin iyo guryahooda afaafkiisa guryaha afaafkooda ardaayadooda wadooyinkooda meelahay ku nool yihiin markaad tagto waxaad moodi oo basiibo oo basiibo in allaha jamiilun yuxib اljamaal jamaalku keliya ooma noqonhayo gankaada iyo jidhkaada afadaada iyo aradaada waa inay hawshaa ka muuqato caruurtaada booska aad degantahay dhulkaad ku nooshahay bal xaafadda isli somalia wax ka taagan nairobi xaafadda ugu wasakh badan ugu liidata ugu khariban weeye dadka nairobi ugu quruxursan baana ku nool ee ugu xaraga badan balsi dhaha laba kun iyo saddexdan waa waxaan degay kambala xaafadday soomaalidu degan yihiin islii ka sii daranta magaceeda maxay ahayd kasiir may ahayd nafsa shay meesha aad tagtay soomaali joogaan waxaad dhihi ayaguma la soo surko quruxdooda iyo dharkooda isay wax ragoon hayaan meeshay ka yimaadeenna xero doofay wey waa xero doofay inuu degan yahay mooye bini aadam baa degan lo odhan maysa hawshaasi waa dhaqan xumo waa diin la'aan nadaafaddu waa qayb diinteenna ka dadnimadeenna ka waa gobonnimo meelaha degantihiin iyo xaafadihiinnu iyo waddooyinkiinnu iska nadiifiya iska hagaajiya dhaqaalo ku bixiya waa qayb diintiinna ka mida cudurraad ka qaadaysaan caafimaaddarraad ka qaadaysaan samboor iyo alaji ka qaadaysaan qolyahansa waxayd la degan wax samboor qaba ma laha soomaaliya o dhanna bururtu hayaa indhuhu malmalahaya sankuu farayn maanto dhan idinkaa isdilaya wajahadiinni iyo wadooyinkiinni iyo xaafadaha degantiina iska hagaajiya waa diintiinna qayb ka mid a bilicda wanaagsan islaamkay wax tartaa hadda gaaladii baa idinka didi haddaad islaamtaan haddaan islaamna amaa sidan kala noqonnaa bay leeyihi dhaqankiinna xuni gaalada wuu didanaya dhanqigiinna xun diintiinna loo tiirinaya soo halis ma iska ilaaliya hawshaasi baryahan aad baa ololo looga waday misr amiin masaajidoo dhan baa laga hadlay reer bilaal hawshaa weli maysa ka hadlin xilkoodii caawa in anagu qaato wey xadiikaana i xusuusiyey in allaha jamiilu yuxib اljamaal aaaar farabadan oo slka ka timid baa nadaafadu inay diinteenna ka mid tahay cadaynaysa xaadii dacfi ku jira waaba ku timidba iska ilaaliya war wadooyinkiinna iyo guryihiinna iyo dholalkiinna iska hagaajiya oo nadaafadda ku dadaala oo bilicda wanaagsan ku dadaala oo ummaddan aad dhex joogtaan diinka ha ku dirina dhaqamadeenna xun qarsada wanaag u muujiya wax kale haddaydan taraynin mas-uuliyaadka ilahay idin saare ummaddan diinka ugu yeedhaan ahayd taad ka tagteen haddana ummadii soo socotay yaan la didinin warkaa inaad fahantaan bay ilata ruuxa muslimiinta ku daadiya qashimada waa mujrim waa dambiile xaaraan buu ku aqdaamanaya dowlad islaam hadday jirto waa la karbaashilahaa intii la xidho oo biyo cusbaa laga dharjiyo oo biitii la caydhiyo markuu hiraan hero yaa feeraha laga garaaci lahaa dibdaradaa joojiye asagu dembi buu sameeyey ruuxii arkee ka qaban waayana waa dembiile kale waa dembiile kale waddooyinka muslimiinta in qashinka laga uruuriyo wax muslimiinta dhibaya laga qaado waa min addiin iimaanka inay ka mid taad soo marteen aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat اlada can اطariiq bacyaha lagu jabahayo qashinka kaadida mooska dhalooyinka jajaban waxa aad wadaan urka hadda dad meeshan ka dhaqaado tirada aadid stationka buwani shalta ama maqaacida ka dambaysa ama isbitaalkaas sadsanka u haysato yaa gaariga ku dirda inuu gaari ku dira ka yaabaysa derbigan ku liilsan hadda u shariikoo dhan dixiriga mulaajine waad yaabi meesha ma dad baa degan mise doofaraa ku nool soo mushkilo ma aha waxaasi waxaasi ummadda ka daaya isku noqda dantiinna guud u soo wada jeedoo ka wada shaqeeya boqol firqa idinku kale ah danta guuda idinka dhaxaysa ka wada shaqeeya alkiblu suubanu wuxuu hi calayhi salaat wasalaam bataru lxaqi xaqoo la diidooo lagu gacansaydho weeye waqamdu nnaasi iyo muslimiinta la quursado rawaahu muslim wamacnaa baطru اlxaqi waxaa weeye dafcuhu in la diido in la celiyo ama af lagu ama adin lagu celiyo waqamtuhuna ixtiqaaruhum quursigooda way la quursada muslimiinta waqad sabaqa wuu soo hormaray bayaanuhu bayaanu hadi اlalfaad kibirka iyo qamtigaa soo hormaray awdaxa mid ka min hada fii baab اlkibri bayna ku soo marray si sidan ka faahfaahsan baan usoo sharxay buu kuri sheekhu baطru اlxaqi waxa laga wada iyo qamtu الnaas waxa looga jeedo وعن جند بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل با وحوري والله والله الله ان كدارتي لا يغفر الله لفلان نبا وحوري الله ان كدارتي الى هبل وداف ماي وقرسي وكبر لا يغفر الله لفلان aafadu waxay ka imanaysaa markaad xoogow ilaahay kuu furo salaad soon qur-aan akhris wardi xoogow aamusood xumaanta iska ilaaliso waxaa ku gelaya shaydaan baa dhan kala kaa afuufiyo wuxuu kaa dhaadhicinaya u fiican xoogow waa yaraha buufsami haddii dhan waa bilaash ballikoofiyo wen yihiine wax adiga kaa fiican ogoobay ma jiro waad iska dhaadhicin waagidan waxaad tegaysaa inaad isku hadlaysa ilaahay oo almnu min makr illaahi baa kugu dhici cujbi baa kugu dhici waad ismahadin ruux muskiinoo muslimoo khaldamay baad arki markaas hebelka waabaa naargalaba kan asagu oo naarta madaa gacanta ku hayo hebel maanta khaladku same looba dhaafi mahayo waxa ka dhacay eekade wallaahi laa yakfir اllaahu lifulaan bu ilaahay baan ku dhaatay loo dhaafi mahayo maanta intaa lega uu sameey faqaal الله caza wajal rabbi weynaa ka wuxuu ihi man da ladii yataallaa calaya man da ladii waa kuma axadka yataallaa calaya anay igu dhaaran haye ee olo ilaahay waxaa ma samayn karo mana samaynayo mana yeelayo yataallaa calay ay atta'alli waa alyamiin weeyaan aliyaduna waa dhaarta anlaa akfira u dhaafaynin ninka ku dheggan ee ku dhaartay waa kuma fainii qad afartu lahu waaxbadtu camalaka buu ilaahay addoonka ku yidhi hebelkii aad lahayd loo dhaafi mahay dembigiisi waa dhaafay aduguna camalkaadoo dhan baan hoobiyo waa buray camalkaadii wanaagsana rawaahu muslim xadiidka qolyaha waciidiyada dariso waxay u deliishanayaan saaxibuulkabiira inuu ahlunaar yahay oo dunuubta waaweynee kabaa'irta ah acmaashii hoobisaabay dhan ku dhageen wadaadana waxay leeyn waxaa weeye dembiga noocaaseed gashay camalkaadii buu baabi'inayaa oo hawaabkii buu la tegaya adoon diinka aan ka bixinoo weli muslim ah wadaadana ku fasireen waaba gaalnimoba haddaad tidhaahda ilaahay subxaanahu wa tacaala hebel u dhaafi maayo isagoon gaalnimo ku dhicin macsiyo uu sameeyey awgeed baad waxaa u tidhi weligii ilaahay u dhaafi maayo macnada waa maxay waa takdiib bikitaab illaah rabbi baad beeninaysaa ina allaha yakfir dunuuba jamiican ay bitowba wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau bilaa towba ilaahay baa qur-aankiisa ku caddeeyey inuu addoommaha muslimiinta ah dunuubtooda hadduu rabbi doono u dhaafayo haddaysan shirki iyo kufri ku dhicin kufriga shirkina hadday ka toobadkaan rabbi u dhaafayo markaad tidhahda ilaahay wuxuu ku dhacayna uu yahay waxaan gaalnimo gaadhsiisanayn macnaheedu waxaa weeye kitaabka rabbiga baad beenisay waad gaalowday ninkii ilaahay ku gaaloobana camalkiisu waa hoobanaya nimanna halkaasay kala baxeen adii la isku haya khatartu marka nabigu rab inuu ku danansay waxaa weeye xadiiu qudsiga ah iska ilaali adiga wanaagaada intaad wax moodo ood ismahadiso ood sanka taagto oo kibir uu ku galo addoommaha ilaahay masaakiinta ha quursanin ninkaad moodaysa inaad wax dheertahay ha ku xadgudbin soo reebay edebso dhaafid iyo dhaafidaan rabbi bay ku xidhan tahaye xaqaadan lahayn hasi siinin rawaahu muslim baabunahyi can idhaari الshamaatati biاlmuslim wuxuu baab iyo reebidda la iska reebay inaad muujiso ku digasho aad ruux muslima ku diganayso الshamaata waa min shamita yashmatu shamaatatan wa alfaraxu bibaliyati اlcadow ruuxaad cadow isku tihiin oo iska dhacsantihiin dhibaatada ku dhacda inaad ku faraxdo yaa shamaata la yidhaahda nimaad xoogow xadhig joogsi idinka dhexeeyo ama aad col tihiin ama laba ur kale tihiin yaa dhibaato ku dhacday haa kaallaa tiri haa kaalle waa la sugaaye digashaa la yidhahdaa af soomaaliga inaad ku digato wiirsi miyaa la odhan jira iyaduna wiirs mase wax kalu asag ma la midbaa inaad ku wiirsato ama aad ku digato wey iska ilaali halis wey hawsha ayada ah farasdaq muxuu idaa maddaharu jara calىa unaasin kalaakilahu anaaha biaakhariina faqul lishaamitiina bina afiiquu sayalqa shaamituuna kamaa laqinaa buuri haddaad ruux muslim walaalkaa ku digato xadiidka dambaba idiin caddayn doonee aafada adna way kugu iman doontaa idaa maddaharu jara calaa unaasin kalaakilahu anaaha biaakhariina faqul lishaamitiina bina aafiquu sayalqa shaamituuna kamaa laqiina waa halis wey hawshaa weligaa iska ilaali annahyu reebid la iska reebay can idhaari اshamaatati idhaar now waa daqiiq jiddan maxaa ninka cadowgaada ah isku dhacsan tihiin iyo xataa gabdhaha laysla qabee daraa'irta dangalooyinka mid walba ta kale inay fashilanto dhibaata ruuxu uu gaadho niyahaan waa iska jecesha laakiin ha muujinin nin xalay si xun kuu galay ood xataa intaad muranteen doodii kaa helay dhaxda markuu maraayo inuu gaadho ku dhaco waad iska rabtaa yuusan dhibaninba bani aadan baa tahay ruuxii ku dhibay ama aad ku dhacsantihiin inuu wuxuun gaadho aadamuhu niyadiisa way soo geli laakiin maxaa la diidan yahay ha muujinin yaysanka dibnahaada iyo adinkaada yaysan ka soo bixin cudurkaadu cudur calooleed ha noqdo urugta u dhimane anna waxba nagama gelin yaysan kaasoo <laughs> ifdixin ifdixi baa la diidan yahay shamaato maxaad tidhaahdeen waa wاsuruuru e bibaliyة اlcadowi bimusiibaة اlcadowi qaal allahu tabaaraka wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo ma walaalaa isku farxo isku digta dib u fiirin cabdilla xasan nin walboo ku digta wuu eeday dib u akhri nin walboo muslim walaalkii a ku digtay adduunkaasoon ka tegin buu eeday tii uu ku diganaya mid ka daran baa qabsatay ilaahay waa caadila waqaala tacaala in aladiina yuxibuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantu inay faaftoy muuqato shuyuucani waa idhaar duhuur wey fi ladiina aamanuu kuwa la rumeeyey ceebtood inay bannaanka u soo kuwa jecel lahum waxaa u ahaaday kuwaasi cadaabun aliimun fidunya oo bilxaddi ah in la xado masaa'ib lagu sii daayo cadaab xanuujiyo ay leeyihiin fi dunya oo xad ah ama masaa'ib adduunyaah ah waalaakhira cadaabkii aakharana waa leeyihiin aayadda waxaynu ku soo marray baabkii labaatan iyo sideedaad dib waad ugu noqon kartaa wa can waaila bn inay dhibaato ka muuqato ay rafaadaan oy oo dhibkoodu muuqdo oo lagu sheekaysto axadka jeceli dhaqan munaafiq buu munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanay iska ilaaliya adduunkana cadaab aliim ah oo sumcaddarro ah oo xad ah oo masaa'ib ah kugu soo bixi aduguna aakharana cadaab baa ku sugaya وcan waail bn اأsqr radي اllahu tacalى canhu qaal qaala rasuul اlah sal ly slam laa tudhir الshamaatata wiirsi ha muujinin ama digasho ha muujinin liakhiika walaalka ha u muujinin musiibaa ku dhacday dhib baa ku yimid ha ku digan ha ku farxin yaysa kaa muuqanin fayarxamahu ilaahay u naxariista asagii aad ku diganaysay oo yabtaliika adigana kugu imtixaano yabtaliyaka cafwan adigana markaasi uu kugu jaribo baladii lagugu sii daayo rawahu tirmidi qaal xadiiun xasan xadiidkani wadaaddaa iska lalaadiyo aad ugu dhagay xadiid xasanoo qariiba ah ayuu tirmidi maray sida uu tirmidi maray baana raajixa in sha allahu tacaala xadiidkan tirmidi wuxuu ka hormariyey xadiidu mucaad ibnu jabal oo la macno ah oo makhraati ooga dhigayey man cayara akhaahu bidambin lam yamut xataa yacmalah ninkii walaalkii dembi ku ceebeeya macsiyo ka dhacday ku ceebeeya shaarka kaga guba sumcadda kaga dila asagii baa ilaahay ku imtixaanaa dembiga asaga inuu sameeyo iska ilaali nin waxaad aragtay zina ku aafaysin ha ku ceebaynin waani walaalkaa wey wax u sheeg meelaha intaad fadhiisad hebel waa zaani ha la soo istaagin helas wey waa lagugu imtixaanaya ruux walaalkaa xoogow been ka dhacday beenta ha ku ceebaynin ka waani haddaad ogaato wax u sheeg haddaad laakiin masaajidda la soo fadhiisato ood ku ceebaysay suuqa iyo maqaaxiyaha meel iyadoon la gaadhin bay kaa soo muuqanaysa halis wey hawsha ayada man cayara akhaahu bidambin lam ymut xataa yacmalah ninkii walaalkii dembi uu gale ku dhaleeceeyo ku cambaareeya ma dhinto ruuxa asaga ah uu dembigu qudhigiisa isaguna sameeyo isilaaliya alimaam tirmidi markuu wariyay xadiidka sheekhiisa axmed ibnu maniic albaqi abu jacfar albaqdaadi oo sheekhu tirmidi ah ayuu ka wariyey wuxuu leeyahay waa ruuxa muslimka ee ka toobadkeen ruux muslim oo dembi ku dhacay kana qoomeeyey oo ka soo laabtay dembigii baa dembiga ku cayday markaasaad dembi urooba maxaad iga rabtaa maya hadiso adiga mooryaanka ahaan jiray yaa ku aaminahaya war mooryaannimadu waan ka toobadkeenay oo anigaas ilaahay isu dhiibay xaqunaasna waan iska bixiyey maya mooryaantu mujaahid mush macquul way kugu dhici adna mooryaan baad noqon doonta hallohoba wey iska ilaaliya xadiidkan marka wadaadka xafs bnu khiyaas baa wariya madaaruhu madaaruhu calى xafs bnu khiyaas can burdi bnu sinaan can makxuul الشhaami can waasilat bn اlasqع radi allahu tacaala can samaaca makxuul الشhaami can waasila muran baa ku jira tirmidi jamacana waxay rajaxaan inuu wax ka maqlay waa sanad raaja waana sida raajixa sidoo kale waxaa lagu dhegan yahay xadiidkani xafs bnu khiyaas waxaa kala tafaruday niman aan lagu kalsoonin cumar ismaaciil uu ka mid yaho daciif ah bal matruukun jiddan ah laakiin waa la mutaabaceeyey nin la yidhaahdo qaasim bni umaya alxadaa albasri baa mutaabaceeyey waxaa kaloo mutaabacey abubakar fahd bnu xayaan nin la odhan jiro asaguna nin roon ah wadaad kale oo kasii fiicanna waaba mutaabaceeya marka hawshaasi marka macno badan ma sii lahaa saa darteed ibnujawsi mawduucaadku xadiikan ku sheegaa mawduucaadku ku tiriyey ibn xibbaanna fii kitaabi lmajruuxiin wuxuu yidhi waa xadiiun laa asla lahu can rasuuli illah waa xadiian nabi maxamed ka sugnaan karin waxaa ka sii horay abu zarcat araazi su-aalaadkii abu bakr albardaci uu weydiinaya isna wuxuu yidhi xadiidkaani laysa eh, lihada aslun yani sanad sugan ma laha laakiin dahabi iyo eh, tirmidi iyo way xoojinaya xadii ayagaana garleh maxaa yeelay wadaadaha lagu dhegan yahay cumar ismaaciil uu kow ka yahay waa la mutaabaceeyey rag saduuqina mutaabaceeyey xadiidkuna waa maxfuud can xabs bni khiyaaf saa darteed tirmidina waa xoojiyaa wadaadkii la odhan jiray salaxudiin alcalaa'i fi naqdi asaxiix ee uu ku radinayay axaadiiii mishkaat lmasaabix iyo masaabix lagu duuray uu ku difaacay uu ku taxsiiniyey shawaahidna cafan duruqiisana wuu ka hadlay kadalika ibnu muflix kitaabkiisa aladaab sharciya xadidka wuxuu hi waa xadiid sababku uu xasan ku yahna wuu caddeeyey xaafid ibn xajar fii ajwibatihi ku saabsan difaaca mishkaat lmasaabix asna wuu caddeeyey marka tirmidi siduu sheegay baana sax ah shaahidkana wuu leeyahay suyuuti kitaabkiisa talkhiis mawduucaadka shaahid buu sheegay xadiidka oo min xadii ibn cabaas ah oo bilafdi xadiii waaila ah oo cinda khaiba baqhdadi fi muttafaq wlmuftariq buu ku sheegay marka xadiidku inuu xasan yahay ayaa raajaxa bishaahidayhi min xadiii mucaad ibni jabal waxadi ibni cabaas ayuu saxiix ku noqon karaa asagu laakiin lidaatihi waa xasan biariiqihi aw cafwan bisanadihi oo ku dul wareegayay marka la fiiriyo xafs ibnu khiyaas asagaa xasan lidaatihi ah marka labada shaahid la eegana wuxuu noqonayaa fi baabi baabka waxaa ku yimid in aan ruux muslima dhibkiisa lagu farxin ama aan la muujinin digasho xadiiu abi hurara saabiq fi baabi tajasusi xadiikii abi hurera kusoo hormaray baabkii reebida laska reebay dabagalka iyo qodqodka kul muslimi cala lmuslimi xaraamun cirduhu wadamuhu wamaalu waa inaga soo maray alxadii baabu taxriimi acni fi lansaabi ahaabitati fi daahir اsharci wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay aacnu fi lansaab dadka nasabkooda in la duro athaabitati sugan fii daahir اsharci sharciga muuqaalkiisa kor markaynu eegno nasabka ruuxa u sugan ee uu sheeganayo inaan la durin baa la iska reebay daahir harci maxaa laga wadaa ruuxu nasab buu sheegtay sheegasadu sheegtay wax ka soo horjeedo oo caddaynaya inuu beenalayana ma hayno waa in loo ogolaado oo loo daayo ree hebel baan buu waa tirsaday madaxu ka shubay waxaad leeda waaya ma waad haysaa waxaad ku diidda maya laakiin tuhum baan qabaa tuhumka adugu u dhimaan kuleena maxaa kaa galay ilaa aad helayso war cad oo ruuxa nasabkiisa ku durto oo asaga sheekashidiisa ka xoog badan oo daliil qaaطica ma duri kartid maxaa yeele adiga nasabkaada hooyada aabaha baa kuu sheegay asna aabbihi hooyadii baan u sheegay labada waalid maxaa kale e, qiimo badnaysiiyey maxaad isu dheer ansaabta dadka saasaa lagu daynayaa duuraddeeduna waa diin la'aan weeye allaahuma in nasaban suuragal ahayn baad sheegatay adoo sideean jir waxaa tii nin konton jir ay dhalay in hebel baana laga dhegaysa meeqaa jirta waanku aragnaa toddobaatan sideean baad garaacaysa nin yaroo konton jiraa tiri waa aabbahay oo maxaa jira tanaasuqol arwaax baa jiro aabbaha iyo hooyada waaga issukaansanhaya anoo mas ah yaan geedkii hoobta dhex taagnaa falsafadaa beenbeenta ah ee ummadda lagu logooyey haweenkii reer sayid nuur iyo yawli sayid maqbuul iyo mxuuah sheekh mahdi hadda hor idinka sheekeynay baan qorila ku maray ninety twogi ku mashquulina waa sheeke barley waalidku sheeganaya asagu waa inay isdhali karaan fii caadati اnnaasi wa curfihim nasabku sheeganayana waa inaynan haynin wax cad ku diidno intaan midna haddaanan haynin lama duri karo ruux duurana diin laawow qal lahu tabaaraka wa tacaala wladiina yuduuna lmuminiina haecbdinu ramat ullahi tacaala calayh yaa korada wahaabiyadu dhib badan yihiin aydka asagoo maalin kelima ka jeediyay waxay dhaheen sharif su-aal maku weydiin karahaa inaad shariiftoo aalobeyt tahay maxaa daliil u haysaa korada wahaabiyadu moogta way dhib badan yihiin shariifku ismaba dhiman wuxuu dhi adugu magacaa hebel in ayaata ina hebel hebel wuu gartay aabbihii reer shariif dadka aad bu u yaqaana wuxuu inaad ree hebelto in hebeltay adigaa kuu sheegay maxaad ku caddaynaysaa maxaa dhib malhabar eh, anugu waa aabba hooyada waa la yaqaanaa inaan in hebelahay waa la ii sheegay adeerka baa ii sheegay aabbaha baa ii sheegay haddii anuguna intaasoo kale ii sheegtay maxaad aabbaha iyo aabbahay ku kala fiican yihiin buuri intuu xoqdan buu iska kacay faduul wey mabadda maxaa ku geli iska ilaaliya hawsha iyada allaahuma haddii sidii sheekh cali ay hawshu tahay nin nin reeqalaafahoo yaa wuxuu hi ah, shariif baana aalubeyt baana nin reeqalaaf waxaan ka wadaod garanaysa wuxuu hi sheekh cali waxaad tidhaahdaa mawlahoodii baan haydhay bui mawaalidoodii addoommadoodii baan haydhay bui aduu sidaa shariif kuma noqon kartid hawlahaasoo dhan looma baahno ashraafta in madow iyo in quruxsan iyo inaan quruxsanaynba waa leeyihi kolba siijaadkii ciddaad ka guursatay ku xidhan tahay hawshu muqaalka ruuxa xool laguma qiimeeyo iska ilaaliya muuqaalka ruuxa iyo qaabkuu rabbi u abuuray wax ku xidhan ma jiro nasabka uu sheeganayo inaan waxaan ku diidna aanan haynin baa shardi ah xaggana uu suuragal yahay sheegashada uu sheeganaya suuragalta muuqaaladu wax badan baa isbedela idinku aabbayaashin awayaashin waad ka tagteen oo ma ekediid dad qumanoo dhaadheeroo laba laba mitir ay ahay idinkuna hadda waa ajaafi wada hagaasaad noqoteen oo aan la garanayn ya gaagaabay waa waa hawshu dadku waa sii yaraanaya waa lasii nusaamaya waa lasii falxumaanaya zamankuna wuu keenayaa idinkuna dad meelo aan laga mari jirin iyo meelo aan la geli jirin baad gasheen meelo aan la daaqi jirin baad daaqdeen قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam inataani laba calaamo fi nnaasi dadka ku dhex jirtoon aysan daynayn humaa bihim kufrun labadaa calaamo kufr iyo gaalnimay ku yihiin bihim binaas laba arrimoodoo dadku ay ku aqdaantaan o ay ku dhaqmaan waa gaalnimo dadku ay ku tilmaaman yihiin nabi allo maxay yihiin aacnu fi nasab ruuxa dhalashadiisiiyo nasabkiisoo la duro wax laga sheego la dhaleeceeyo ta ugu dara waa maxay waa mid ay soomaali waddo hebel waa midgaan waa nasab dhiman xaggeed ka keentee wax sal ay leedahay ma jiro waa been iyo barabagaando iyo dulmi umada muslimka waalin aad ku haysaan midgaannimo loo dhasha ma jirto gunnimo loo dhashana ma jirto nin walba camalkiisa iyo dhaqankiisa ayaa ka dhiga nin xun ka dhiga ama nin san ka dhiga dad idinka fiican oo ilaahay idinka dhow oo idinka qiimo badan oo idinka qurqurxsan waxaad leedihin midgaamow maxaa jira waa la bay neef bakhtiha ah cuneen marka la baxda in la cuno waa waajib wayba bannaan tahay ninkii waayo dhintana waaba naargalow bal eebdaradaad waddaan yani falsafada beenta waxba ka jirin ee diin la'aantaad rabtaan inaad u samaysaan cilad la fahmi karo maxay tahay xilli aad loo baahdo macluul iyo xubeer ummaddii baabi'isay oo bakti waxaa leeyahay hebel yuu rijiitay bakti ah wa lugta taagayuu jiitay inuu jiita laazim bay ahayd ba hadday aad run sheegaysaan haddii kale waa beentiin inay beentayna u badan tahay dadka muslimiintaa walaalihiin ad ku xadgudbaysan dal iyo dibadba wax idinka daran soomaaliya ma jiro xagga dhaqan xumada marka diinla-aanta kale gaalnimada laga tago iska ilaaliya waxa aad dheertihiin ma jiraan saad adduunka ad u abtirsataan tuurtaan ba iyaguna awow ka tuurahayaan dad cajam ka tuurtaanna cajam bay ka tuurahayaan haddaad carab gashaanna ila carab baan gallaba kuwad haysaane waagi hore annaga daaroodkan sheegen haddaad somaliya carab baan wada gallaa wadaad abgaala wuxuu qoray kitaab uu leeyahay qoyska ugu carabsan adduunka soomaaliya ugu carabsan waa abgaalbu alaab buu ka sii daayay ma akhridan kitaabka waa dhaweyd baa la keenay toban sano ka hor buu islii ooli jiray raa waxay dhahan anagu abubakar sidiiq baa baan ka dhacnaaba waa baan ka tagna xasan xuseen iyo caqiilkaad sheegaysaanoo waayeelka muslimiinta baan gallaaba sidiiqu haadi lumma nin walba meeshuu doona ha ka tuurto ilaa waxaan ku diidnaba ma hayne awyaashii buu u sheegay wadaadihii hore annagu akhaanta aan ka akhrisan jiray kitaabtay wataan baa halkoodaasa ugu qoraa abtir ay ka bilaabaan oo say u wadaan ay nebi ibraahim ka tuurahayaan shaxmed sidiiq waxaan xusuustaa intuu ka bilaabo aabbihii iyo wuxuu geyn jiray cadnaan kitaabkii manhaajka boggiisaa kora ugu qoraa halkaas halka intuu ka bilaaba meeshaa dambe ku dhammaanayo lixdan awow nin walba meeshuu doona ka tuurto ha lays nabadgeliyo leanna awyaashii baa u sheegaya aabbayaashii waxaad ku diidaanna ma haysaan waxaad midgaan la yidhahdana ma jiro dadku waa muslimiin iyo gaalay kale dunta iyo maydhaxduna waa la kala wanaagsan yaha laakiin wax nin walba gooni u leeya u dhasho hebel lagu riixo midkan lagu soo dhawaysta maa waa diin xumo atacnu fi nasab iska ilaaliya ya goorma intaad gabadh ii keentaan kugu diiday xuseen wuxuu leeyahay haddaad run sheegaysaan wadaadow gabdhaha soomaaliya midgaamaha luga maxaad u guursan weydeen buu yidhi soo si fiican maana uga jawaabi cabdisalaano aduguna xaggeed ka soo boodday waxay culimmadu diidaan ma jiraan marka wadaadkii loo keenay wuu buuxay afar dumaruu qabay shucman faaruuq baa loo keenay asna buuxay afar baa markaa ku miirsanayd wada diyaarka u keena gabdho fiican ad run intaas waa kaftan dulanka ummaddaha laga daayo wadaaddu hadday diideen way khaldameen wadaaddu haday diideen ayagoo gabdhihii gursan kara ay cabsadeen oy ummadda wanaagga u horseedi waayeen khalad ay galeen wey khaladka wadaaddaha inaad ku racdanna meen ad ummadda ka qabataan soo sax maaha wadaaddaad diiday wadaadduhu markaad rabtanna mad raacaysaa marka oo qiil baad ka dhiganaysaa markaad rabtanna ka dareeraysaa aacnu fi nasabi nasabkoo la duro waa diin la'aan nabig wuxuu waaba gaalnimaba maxaa yeele waa dhaqan gaalo dhaqan gaalo weeye dadka nasabka in la duro gaalaa taqaanay adoo muslima lama ogolo wاniyaaxatu cala اlmayiti meydka loo baroorto loo baroor diiqanaydna waa dhaqan gaalo rawaahu muslim baabu nahyi can اlhishi wاlkhidaac wuxuu baabi reebidda la iska reebay can اlhishi khayaanada iyo wlkhidaaci dhagarta dadka la dhakro qaal allahu tabaaraka wa tacala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waإثma mubiina aayaddu in badan bay soo laabatay وcan abi hurayra radi allahu tacala canhu ana rasul la sl slam qaal man xamala calayna الsilaax ninku hub noo qaada ee dagaal nagu soo qaada haddaan muslimiin nahay falaysa mina nagama tirsano haddaan muslimiin nahay axadka hub noo qaada ee nala dagaalami gaal un baan naqaanay muslimka qoriy hub noo qaadee nagu soo qamaame dhiigga anagii laftaan ee maalka anaga banaysanaya annaga nagama tirsanee waa shisheeye gaalo dhaqankeed buu wataa uu nabigu ku leehay calayh salaat wasalaam waman ashana ninkiina khaaime iyo beeca iyo nagu khaaimay wixii dad axmari lahaa falaysa minaa nagama tirsano wa min axaadiid alwaciid sidaasaa lagu maraa lama awilo lama fasiro rawaahu muslim lama yidhaahdo siduu wakiic ismaan bn cuyayna diidi jiray sufyaan athawri yaxya bn saciid alqaطaan nusuus اlwaciidi ka nusuusi asifaati tumaru kama jaءat lanna haddii la fasiro culayskeedii iyo waqcigeedii iyo dareenkii diineedii ayaa dabcaya dadka annaga wanaagsan ma aha dariiqadii fiicneed ma hayo sunnadanadi kuma taagno annagoo kale maa midna u bixi falaysa mina naga mid ma aha nabigaa yidhi nabigaa iska kaa takooray wax takooranoo aafaysan baa ta muslim wa fii riwaayatin lahu anna rasul la sal slam mara calaa subratin nabigu wuxuu soo maray karoor buu soo maray subrati acaamin raashin la kuusay buu soo maray subradu waa raashinka marka sidaa loo alkuudo sidii sisinta oo kale ama xabaashii la tuurdhuubahayo kale aduu raashin la urushay wixii iskor saareen la urushaa subrada la yidhaahdaa walidaalika daruuraha is saareen lakabka sabiir baa la yidhaahdaa marna nabigu wuxuu soo maray calaa subrati la urusho meel lagu urushay ayuu soo maray karoor buu soo maray fa adkhala yaadahu fiiha riwaayada xadiidku uu leeyahy waxay malaku jibriil baa yidhi ninkan khiyaanu wadaaya gacanta nabi allow dafsi fanaalad waxay gaadhay markuu nabigu farihii gacanta si geliyey asaabicu farihiisi waxay taabteen balalan qoyaan bay raashiin qoyan bay taabteen qaybtii ingegneyd buu kor soo mariyey wuu qurxiyey hoosta hoosena raashiin qoyan oo biyo taabteen oo galeen baa ku jira faqaal wuxuu uhi maa haadaa yaa saaxiba aطacaam muxuu yahay raashinkan qoyan ad ummadu ninka raashinka iibinayo qaala wuxuu ihi asaabatu assamaa'u roob baa helay asama huna waa roob almaطar ida nazla الsamaau biardi qowmin racaynaahu wain kaanuu khidaaban miyaha warkii camr bnu kaltuub fii mucallaqatihi ida nazla الsamaau biardi qowmin racaynaahu wain kaanuu khidaaban asama huna waa almaطar baa loo jeeda asaabat الsamaa roobkii baa helay buu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay roob baa helay qaal nabig wuxu uhi waa runtaaye waa maqaadiire laakiin aduu khaa'in baa tahay maxaa jira afalaa jacaltahu maxaad u yeeli weyda raashinkan qoyan fowqa acaami raashinka dushiisa usoo saari wey xataa yaraahu nnaas intaad iskugu xaabinayso ood shood iyo suus korna ka ingegan hoosna ka qoyn ummadda u qarinayso maxaad korka u keeni weyday say dadku u arka man hashanaa falaysa mina mucaamalada ninka nagu khaa'ima ee nagu dhakra naga mid ma aha maxaa lamid a qolyaha suuqa ka shaqe iskugu kaa qarinhaya alaab orjinaal iyo mid feeg ah calaamadii ganac ee shirkadda la jecel yahay baa la fujin kana lagugu dhajinhayo badeecad sakan haanoo mustacmalaa lagaaga dhigay mid cusub bac baa lagugu sharoota laguu saari bac cusub baa lagugu dhajin dab baa waxbaa la kala tuuraya khayaanada iska daaya ka faa'idi maysaan wax walba waa inuu anhu ana rasul s sm qaala u laa tanaajashuu ha isku fallisina beeca lanna waa khidac waa dhagar wey waa khiyaano maxaa yeelay midkan sayladda taagan ee naadinaya ee anaa ku dara ku haya ma raba inuu shayga iibsado ninkanuu rabaa inuu ku kiciyo markay boqol iyo labaatan maraysan u ka dhaqaaqo waa khaa'in muttafaqun calayh wcan ibn radi allahu tacaala canhu ana nbi sal slm naha can اnajshi isfallisayda suuqa laisku falliso beeca laisku qaaliyeeyo sicirkana laisku caydhiyo anabigu ayuu diiday muttafaqun calayh adoon doonayn shayga inaad iibsato wa canhu qaala dakara rajulu ninbaa wuxuu sheegay lirasuulilahi subana wuxuu u sheegay annahu yukhdacu in lagu dhakro lagu khaa'imo fi lbuyuuci mucaamalada beeca nabi allow suuqa haddaan tago waan la xaabiyaa ee maxaan sameeyaa xabaan ibnu munqid baa la odhan jiray wadaadka saxaabiga ah. wadaadana waxa meehe aabbihii buu ahaa munqid ibnu camr nin badan oo saxaabi ah, oo ansaari ah, oo uxud ka qayb galay buu ahaa dagaal la dagaalamayo qolyo yahuuda lala dagaalamayay ay dhacad ay lahaayeen oo iswer laga qabtay dhagax weynta kusoo tureen madaxa kaga dhacay maskaxdaa nabar ka gaadhay caqligiisi baa isdhimay laakiin garaadkiisii ma wada tegin carabkiina waa xidhmo hadalkiisii waa saxmi waaye ganacsadana wuu ahaa suuqaa ma dayn karin ahalkiisa waxay damceen xali odaygu sida horema xoogow maamulkiisu waa yar kharibmaye nabi allow suuqa inaan ka xidhnaan rabaaye naga qabo wuxuu nabi allow suuqa ma kare iga qaba qoyaan nabi wuxuu faraha laga daay odaygu waa iska tuurtaa ushiisii carabkii baa oo gan yeeshay iyo shashigad buu yeeshay xurufta qaarkoodna ma karahayo maamulkiisi maskaxeedna xoogow waa isdhimay shaygu waa imise waxaa waa laba boqol suuqiina wuxuu ka marayaa boqol wuu ku qaadanhayaa hadhow markuu guriga toga li maqaad ka soo bixisay laba oo boqol buba ahaaye khiyaanadaasaa lagu baabi'iyey rasuulka ilah wuxuu waa suuqaa laygu dhakraa faqaala rasuulullah rasul man baayacta nin walbaod wax ka iibsato ama aad ka gado faqul waxaad tidhaahdaa laa khilaabata ay laa khadiicata shaygan waxaan kaaga iibsaday inaad igu dhakrin o igu oo rayidka sicirka suuqa aadan iga ka kormarinin laa khilaabata ku dhig shardi ka dhigo riwaayada baaqiya daaraqudna waxay ahayd ninkii inta aad ku tidhaa wax ka iibsato markaad guriga la tagta haddii khayaana ay soo baxdo saddex beri yaad waxaad ku leedahay khiyar wax ka noqoto ama aad ku qaadato saddex beri baad khiyaar leedahay ka soo maanta ha dhammaato beri ha dhammaato saddex beri markay dhammaato maalinka afraad hadduu ku qancinana sidaa ku tag haddii soo celi waagi dambe ku ganacsan jiray wax damboo khaa'imaan la waayo kii xataa khaaima xoodhihii marhaatiaadkhiyaarana isiiya ninkii i dhakare i xaabiya in wixii aan ku soo celin waa laga samray alkhilaabatu bkhain mucjamatin maqsuuratin wabaain muwaxada waxaa la ahrinayaa ha hoos dhigan oo dhibici leh iyo ba hal dhibici leh khilaaba wahiya alkhadiicatu wey laa khilaabata ay laa khiyaanata walaa khadiicata baa laga wadaa xadiidkan fiqigiisa xagga mucaamalaadkooda shaaficiyadii xanaabiladuna dhanbay maree xanafiyaduna dhanbay mareen xanaabiladii maalikiyaduna dhanbay mareenoo waxay leeyihiin xadiidkan wadaadka gooni kuma aha maalikiyada iyo ragga ku raacay wadaadkan khaas kuma ahee axad walba oo suuqii wixii ka jiray waxaan ka ayn lagu siro khiyaar buu leeyahay shaygu inuu celiyo inuu qaado boqol dorar baa loo oraday adoo isliin aan ka warqabin war sir xukmarayaa maxaa l toban kun boqolkii baa lagaajiyo toban kun baa lagu siiyey markaad tiraad ku shaacad laba iyo toban kun wuxuu mar hayaa baa lagu yidhi afar boqol iyo jajar adoo shuu dadka wadhagartaada inta waa kaftare idan khiyaarkaasi la siiyey saxaabigan axad walba oo lagu dhakaro suuqa iyo saylada yaale bay leeyihiin laakiin bishar dhagar eh, khayaanada lagu khaa'imay waa inay ka sokayso ay ka hoosayso suuqi caadigaa boqolkiiba soddon ulu waa inuu dhan wixii ulu ka yar bay dhaheen waa dad dacu naasi yarsuqullah bacdu min bacdin wey suuqaba sidaa ku socda almuhim khiyaana waa xun iska ilaaliya can abi hurta radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah man khababa ninkii ka fasahaadiya zawjata mara'i nin xaaskii aw mamluukahu ama addoonkiisii falaysa mina naga mid ma aha reer iska degan baad soo dhex gashay islaanti baad ninkeeda ku dirtay wadaadkii baad islaantiisa ku dirtay reerkii kala tuurtay khilaaf baad ka dhex abuurtay falaysa mina addoon iska fiican oo dhaga wadanoo sayidkiisu u adeega baad sayidka ku dirtay oo ninkan eh, anaa si fiican kuu waxaynoo dhaqaalo fiican ku siinoo u baahan adoo kale waagidama waan ku xorayna sayidkaada xoogow mudaharaad ku kici oo dhib ilaa uu ku iibiyo anaa kaa iibsanayey qolyo aafaysun haweenka la qabo oon ka daba taagan baa jira malcuunin inay noqdaan waa halis nabigu man khababa zawjata mra'in ninkii fasahaadiye khariba ee dira ee jaada min xaaskii aw mamluka ama addoonkiisu ku jaade ku dira falaysa mina rawa abu daawud ilan waa dhagar iyo khayaane qole waadha waxaa laga sheekeeyey ninii islaantii baa isku dhacay baa la raggii guddiga loo yeedhay in hawsha xalliyaan mid ka mid ah islaanti shukaansadayba ninkii guddiga u yeedha nimankii ee islaanta lagu diray waagi dambe laga furto dacwaa ii yimid wadaad dhibkaasa ay qabsadeen maxaa sameeyaa bal halkaas soomaali maraysa reer degan oo kuu soo dacwooday oo islaamnimo ku biday bal adugu waaa edabtaradaa eh, ah eeg anugu kama maqan laakiin ninkii hawsha sameeyey markii la waraystay nimanaan u diray wuxuu ku yidhi hadde islaantu islaan cajab qaba weligeed ayadoon asharan ma arki jiray ayadoo wejigeedu bufanyabaan maalinkaa arkayoo xilli aan isbedelee waan isgaran waaya baa laga sheegay aao aafo wey dhaqan xumo wixii laga sariigan jiray laga xishoon jirayo gobonnimo iyo magac la ilaashan jiray hadda way dhimatay ma laha hawsha iyada ah dulinimo wey khababa bikhaa'in mucjama uma baa'in muwaxada mukarara waa la soo celinaya ba khababaa la odhanayaa ay afsadahu wa khadacahu wey ninkii xaas ama addoon sayidkiisii ama zawjkiisi ku dira ee ka fasahaadiya falaysa mina baabu taxriimi اlhadri wuxuu baab yahay heshiisyaha nabadeed ka bixidoodu inay xaaraan tahay qadriga asalkiisu waa cahdiga iyo heshiiska nabadeeda la wada galo dowladuhu galaan ummaduhu galaan shirkaduhu galaan heshiis ganacsi baa inaga dhexeeya maalan heshiis nabadeed baa inaga dhexeeya in la buriyo iyadoon laisu sheegin adugu aad ka baxdo qadri baa la yidhaahdaa waana hawl aad u xun ambiyaduna ay ka nasahan yihiin xataa akhdaada iyo surmaseegtada ambiyada ka dhacda haddaa shuqulkuma laha waa dhaqanka oogu xun weeye wakadalika alambiyaau laa taqdir oo idinku soo qisada heraqled garanaysa xataa nabigu wuu diida hawsha in yar xataa in laga fahmo gaalkii uu nabigu meeshii lagu arkaba ha lagu dilo maalinkii maka la furtay la qabtay ee nabiga loo keenay ee nabi allo waan islaamahayaaye beeca iga qaad nabigu waa ka aamus haddana nabigu ku soo celiyo waa ka aamus mar dambu nabigu bacali ka aqbalo islaamkii shahaadada u qabto markuu ninku tago nabig wuxuu ninkiisoo ninkaa idin maaha meeshaad ku arataan ku dila ee muslimiinta kala gaabiyey ean waxba noo reebin ee dhaqanka xumaa ee aflagaadu iyo jaa'ifa nagu maliiqay ee aniga rasuulka i badbaadin waayey ee haweenka muslimaadka u dhacay ee idinka waxaan idinku sameeyey maxaad u dili weydeen waxay nabi allow inaan ku gacan dhaafnaan diidnay maxaad noogu iljabin weyde maxaad noogu baaqi weyday dheheen ninkiioo ku hor fadhiyoo taagan adna aad fadhido inaan seef ku qaadnaan xoogow ka xishoonnaye haddee waa laisu baaqaaye nabi allow maxaad noogu baaqi weyday buu yay yidhahdeen nabi wuxuu laysa linabiyin an yuumida nabi ooma banaano inuu iljabiyo inuu baaqo muxuu u nabi looma ogolo daahirkiisa iyo baadinkiisu inay iskhilaafaan markaad ruuxu iljabinayso wuxuu ku ruuxa kale inaad iska deganto waxba aadan ka sheegin moogta xaggana dad baad dirtood ku jaadday waa daahir iyo baatin iskhilaafsan ambiyo looma ogolo waa qadri waa khadiico ninkan wuxuu moodaya in la nabadgeliyaba nabiguna hoostuu ka baaqay nabigu waa diiday laysa linabiyin khaa'inat lacyuna waa riwaayo kale hawl xun wey hawshaas yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi heshiisyada fuliya kuwa alihi rasuulba rumey wixii heshiisee la wada galo fuliya jamcu caqdin wa qaala tacaala waawfuu bilcahdi ballamaha iyo heshiisyaha fuliya ina alcahda kaana mas-uulan wixii heshiisa waa laysweydiinaya ninkii buriye ee ka baxa وعن cبد الله بن cمر cاص رضي الله تعالى عنهma أن رsuل صل ل سلم قاaل أربع man kuna فيih أفر calaama ninkay iskugu tagaan kaana munaafiقا khاaliصa munaafiq barax tiran buu noqonaya dhaba ayuu noqonaya waman kaanat fiihi khaslatun hal calaama ninkay gudi laga helana oo minhunna afarti kamida mid a ah, kaana fiihi khaslatun min annifaaq wuxuu ku tilmaanaanayaa hal calaamo munaafiqnimo ah xataa yadaca ilaa uu ka tago ka afarti nabi allow maxay ninkay ku kulmaan munaafiq dhaba uu noqonay ida tumina haddii la aamino wax loo dhiibo khaana waa khaa'imaya waxbaa lagu ammaansaday sidaa iyo yeel waxay waxa ii xaji hantidaa ii ilaali hadalkaas sir weeye yunku dhaafin aana waidaa xadaa hadduu ummadda u sheekayna kadaba been buu sheega muslimiinta waxay kumada inaad run sheegayso been baad ku habaysa waidaa caahada hadduu heshiis galana hadara wuu buriyaa heshiiska waidaa khaasama haddii la murmo la doodana fajara wuu xadgudbaa xaqa muslimka ma ilaaliyo adabta islaamka ma dhowro akhlaaqda xiwaarka ma qiimeeyo warkiisu waxa wey adugu maanta aad raysid guushu ha ku raacdo hebel boor aad ka kicisid ha laguu jixiyo ragga ku maqlaya adiga ha kuu sacbeeyo intaan buu qiimaynaya waa dhaqan munaafiqiin ha layska ilaaliyo wey nifaaqa hadda laga hadlaayana waxaa loo badan inuu nifaaqii camaliga aha ee uusan kii ictiqaadiga wacan ibn mascuud adn xadiidku wuxuu khuseeyaa oo nifaaqi akbarkaabuu noqonayaa oo gaalnimada ahaaye waa xilligii nebi maxamed afartaa ninkay ku kulmaan xilligii suubanaha munaafiq dhabuu ahaa bay leeyihi oo walxadiidu calaa aslihi wa cahdihi qolyaa odhanaya laakiin sida saxda waxaa weeye maalinkii nabigu xadidka uu ka soo baxay ilaa qiyaami u shaqaynaya nin walba calaamadaha laga helo dhaqan munaafiqiin buu leh wacan ibn mascuud radi allahu tacaala canhu wabni cumara wa anasin qaaluu saxaabada dhowrka waxay idhaahdeen qaala nabiyu suban wuxuu likulli qaadirin nin walbo heshiis ka baxoo buriya liwaaun calan iyo bandirad baa loo taagaya yowma alqiyaamati maalinka aakharo carabtu waxay lahaayeen fi ljaahiliya ninka heshiis intuu galo fuliya oo aan ka bixin oo ballankaas oofiya gurigiisa hortiisa calan dheer oo cad bay ka taagi jireen oo ka baban jiray nin walba marka soo mara guriga asaga ninka inuu yahay nin balamaha ilaaliya oo heshiisyaha aan burinin oo wixii laysku ogaa cahdiga la dhigtay aan ka bixin ayuu calaamad u noqon jirta waa lagu ammaani jiray gabayaaga ku ammaani jiray abwaanka ku qiimayn jiray waa lagu soo hirin jiray calandheeroo saa u bana cad baa loo taagi jiray ninka heshiisyaha ka baxa ee wixii laysku ogaa buriya waxay u qotumin jireen calan dheeroo madow guriga suurtiisay qotumin jireen carabtu biljaahiliya macnahay marka fahmayaan carabti noolaydbu nabigu wax ugu miaaliyey wuxuu idhi suubanuhu likulli qaadirin nin walbo heshiis ka baxo buriya iyadoon laisku ogeyn yowma alqiyaamati liwaaun baa u ah yowma alqiyaama baa loo taagaya calanka waa maxay inuu madoobaanun baan malayn had inuu madoobaanayo baan u malay yuqaalu waxaa la odhan ummadda lagugu ceebayn makhluuqaadka banka qiyaamo taagan baa lagugu ceebaynaya kaarka lagaa gubaya haadihi bandiirada babanaysa hadratu fulaan waa hebel balanka bixiisii iyo heshiis jebintiisii way u buriyey isan wax cudurdaar haysanin haddaad halmaanto ama cudurdaar sharciga kugu yimaado kuma jiro ijmaac ilmuslimiin ee waa balan aad ka baxdo wax cudurdaar aadan u haysanin wey weliba khaasatan heshiisya ummadaha dhex maru khuseeyaa muttafaqun calayh laakiin saan xaggee laga qotomin doona xadiidka kala caddayn doonaa calanka ma dhulkaa la qotomin mise adaa lagaa qotomin doonaa وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر ninkas nin walba heshiis ka baxay liwaaun calan baa u ahaaday cinda istihi dabagebinta agteeda laga qotominaya meesha dabaqanaanta aad tidhahdaa lafdhabarta lafta u dambaysa lagaa qotominaya meesha miskaha yaa lagaa qotominaya dabanicis iyo dabaqanaan iyo maxaa kaloo dhahdaa dabadhilif iyo ya aduu habadaukukaas dabanicis baanu gara waxaan kala baan ka bartay halkaa damboon baa lagaa qotomin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama yurfacu lahu waa bandiiradda iyo calanka waxaa la dheeraynaya biqadari qadrihi kolba ballanka baxa intuu dhannaa dhagartada intay dhannayd baa calanka la dheeraynaya ila baalaha kale culusi balan ruux idin dhexayshood ka baxday iyo mid dawladeed iyo mid ummadeed kuwan tuugta siyaasiyiinta markay kambayn gareen maxay idin ballan qaadaan inay adduunka baraare iyo barwaaqo iyo beresamad idin geynayaan maalinkaasaa ugu dambay meeqa caalam baa laga qotamay meeshaa dabagibinta waba hadday muslimiinta hadday muslimiinta dhex yimaadaan weeye alaa walaa haadira nabi wuxuu ihi muslimiina ogaada walaa haadira ballanfurow acdamu ka weyn ma jiro hadan xagga ballanka baxa min amiiri caammatin ummad nin mas-uulu ah balan laga baxo waxaa ugu xun oo ugu dembi badan nin mas-uula balan uu ka baxay amiiru caama ee amiiru jamaaca wey ummad buu balan u ka baxaaya weligiina dad soomaalitiin iska badda cid kale nin mas-uul ballan idiuufi ma aragteen mayda arag mana arkaysaa ilaa kitaabka rabbiga uu taliyo haye mm. mm-hmm. war fiican sheekh maxamed maamaadiis nimaad dooratay nimaad duugtay midna dib ma aragtid baa la yidhahdaa bu ah, nimaad dooratay iyo iyo nimaad duugtay midna dib ooma aragtid maalinka uu qorax iskaga kaa bixiy yaa kuugu dambay gaalada qaarkood baaba dhaanta kuwa islaamka sheeganaya ballama xagga fulintooda iyo ilaalintooda dadka waxay u ballanqadeen inay fuliyaan walaa qaadira mid ka dhagar badan ma jiro acdamu qadran ka dhagar weyn ama ka ballan furuu badan min amiiri caamatin ay min mas-uulin caam in mas-uulahoo xiluu qaaday iyo ballanuu qaaday ka soo bixi waayo wax ka diin xun ma jiro yuusuf bnu rawahu muslim wacan abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal ly slam laannu marka hore waxaad ogtiin kuwa mas-uuliintaad magacaab diraysaan inay un danaysanayaan oo ayagu iskood u socdaan waad ogtihiinba waad ka warqabtaanba lannu malaayiin baa xeerka lagu bixinaya malaayiin hadda waad maqlayseen hay-addii loo dhiseeyey in shidaalka soomaaliya ay ka arimiso ama ay ka taliso xubinkii lagu dari lahaa saddex milyan oo dollar buu marayaa guddiga igu dar saddex milyan iga qaado bay maraysa saddex milyan oo kaash ah dolar boodhka keliya igu soo dara gudiga shidaalka baaridiisa soomaaliya ilan soomaaliya waa shidaal fadhidaa la yidhi gaale iyo islaam saasay sheegayaan laga bilaabo dhooble ilaa raas casayr bad fadhida weeyaa la yidhi dhaqaal hadda idin soo galay ninkuu shidaal soo galana kaba weyne way ishayaan kaba weyne ma taqaanaa ilahay idin sakhiro وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى ثلاثة صدح وصوبون عليه الصلاة والسلام saddex ruux ana khasmuhum yowma alqiyaama aniga nebi maxamedaa la doodi oo ku garrami oo maxkamada aakhara la fuuli ilaah baana maxkamadda qaadaya oo maxkamadda ugu adag weeye la qaado nebi maxamed ha kugu doodo oo ha noqdo hee xeer ilaaliyihii guud nabigaa noqonaya maxkamaddan ayaa fadhiyo qaadi ka ah allah rabb اlcaalamiin ninka miyuu badbaadaya bay kula tahay maya alaaatun saddex ana khasmuhum aniga nabi maxamed aan la doodaya saddex rabbina waa xukumaya yowma alqiyaamati maalinka aakharo midka koobaad een la doodayo een ku doodayo een ku dacwoonayo waxaa wa rajulunin actaa bi aniga dartay wax ku ballanqaaday ilaahay dartii baan ku bixinayaa weji ilaahay baan ku dhiibayaa yaboo la istaagay yaa intaa la baxay aniga ilahay dartii oo la baxay masjidkaa dhisay madarasadaa wax u qabtay miskiinkaa soo daaya fartaa taagatay ballanta uu ka baxay sidii wadaadku aadhawood nugu samey isliib war waa sidee wuxuu ihi dadkaan rabay inay baasha galaan waxba ma hayninba rajulun actaa bii way nagu dhacday laba kun iyo saddex ilaa xusitaanba mooyee rajulun actaa bii nin aniga dartay wax ku bixiyey uma qadara ballankii guub yeeloo ka soo bixi waayo ninka anaa la doodaya maxaa yeelay cafwan qaala allahu tacaala ilaahay waxaa doodayaan idinka khaldan xadiidka waxaa doodaya waa allah xadiidku xadiidu qudsi wey rajulun acطaa bi aniga dartay wax ku bixiyey ilaahay magacii baad ku bixisay wejigii baad ku bixisay uma qadara ilahay magaciisa waa xurmayn waayo waa qadarin waayo dhagar iyo guubiyeelad buu yuu ku jawaabay ninka labaad waa rajulun baaca xuran carabtu waag hor wad garanaysaa way isku duulaan oo isdhacaan qoyskii laga adkaado gabdhihiisii raggiisaba waa la adoonsan jiray iyagoo xor ayaa la iibinaya wa rajulun way baaca xoran ruux xor ah bini aadamku markay dhashaan waxaa aslu alxuriya alaslu fi linsaani alxuriya alaslu fi bani aadam alxuriya axad walba wuxuu dhashaa asal ahaan isagoo xor ah addoonsiga iyo addoonnimadku gadaal bay ka yimaadaan asbaab keenta minha alkufru waa ka mid xoran axad xora oo madax bannaan iibsaday fa akala amanu lacagtina cunay dheefsaday lacagtiis ninka saddexaad tan baydan ka badbaadaynin inuu ilaahay idiin sakhiraba mooyeen wa rajulun ista'jara ajiran waa ninka saddexaad waa nin shaqaalo soo shaqaalaystay dad buu shaqo ugu yeedhaya guri bay dhisahayaan dhul bay qodayaan hawl bay qabanayaan masaajid bay ka shaqaynayaan camalkii doon ha qabteen ista'jara wuxuu soo kadhaysay ajiiran ay ninbuu shaqaalo ah xoogiisa maalaya fastawfaa minhu shaqadiibuu ka dhammaysta fastawfaa minhu wuxuu ka dhammaystay shaqadii u qaban lahaa buu dhammeeyey walam yucطihi ajra mushaarkiisana ma siinin shaqaala idiin shaqayn bish markay dhammaato waxba lama haya iska tag suuq midoobaad baa jira oona suuqada maxay ka galay bil dhan baan dhowrhayay dolarkii baa kacay o dhan iska tag birti baa qaaliyodo oo birtaadu anu maxay ka quseey dadka idiin shaqaynaya masaakiinta gaale islaamba iska ilaaliya haddii kale rabi weynaa idinla doodaya haddana nabigu waa idin sheega hawsha ayada wuu idin digade rawaahu lbukhaari baabu nahyi can ilmanni bilcatiyati wanaxwa inoo jog wallah subxana w tacala aclam